bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin alqism الthanي baqiyaة اlasmaaءi gayru ma taqadama hadda waxaan ka soo baxnay afcaashii iyo asmaadii mushtaqaada ahayd iyo masaadirtii haddii sidaan hore u sheegnay calaa madhab alkuufiyina aan ku soconnona waxaan leenahay waxaan ka soo baxnay asmaad iyo wama minha lianna waxay qabaan afcaasha waxaan kasoo baxnay afcaasha wama shtuqa minha lianna kuufiyiinta waxay qabaan aslu ashyaa waa afcaasha weeyaan masdarka iyo asmaad alfaaciliin walmafcuuliin iyo ayaa laga soo qaatay marka qismigan kale alasmaana ma dhihi karno oo hadda alqismu thaani alasmaa lama dhihi karo liannahu asmaau alfaaciliin walmafcuuliin iyo masaadirta asmaa bay kamid tahay marka waxay noqonaysaa tismiya aanan sax ahayn alasmaa aljaamidana ma dhihi karno liannahu waxaa weyan qismigan waxaa ku jirta asmaa mushtaqa ah oo waxaa kamid e eh, mathalan hadduu shayga mansuub noqdo makiyun iyo basriyun haddii la yidhaahdo mushtaqaadkaa lagu daraa walidaalika yacmalu camal alafcaal wfowqa dalika waxaa kan inoo dhiman aliqlaab walidgaam waliclaal oo ayagaba min samiimi cilmi sarfi ah asmaadana kamid oo mushtaqna way leeyihin jaamidna way leeyihin marka magac hadda munaasib ah hataa hadihi laxda uma aanan helin markaasaan niri baqiyat lasmaa gayru ma taqadama asmaadii inteedii soo hartay oo wixii noo soo hormaray ayna ku jirin oo asmaa faaciliin masaadirti masaadirtii wixii lamida ah ayna ku jirin waay ayib waqad anhayna alqowla fi alafcaali walasmaai almushtaqa walmasaadir waxaan masaadirka ugu bixinaynaa naxnu nasiru calaa madhabi albasriyiin oo masaadirta inayna mushtaq ahayn oo jaami tahay baa ay madhabtooda qabtaa wاlآana nataxadaثu can alasmaaءi aljawaamid wagayrihaa asmaa jaamida iyo iyadoo mushtaqaa kaataskhiir wاnnasab wa kathiiru min alculamaai yaqtasiru wuu ku gaabsanayaa fi sarfi cala alafcaali walasmaaءi almushtaqa sida hadda laamiyat alafcaal ay samayso oo kale yaa waxaa loo maleeyaa inuu sarfiga intaas gaar ku yahay nacam min ahami abwaabi sarfi waa laakin leysa kulu sarfi ma ah ولhada qulna whada laysa bjayidi لأna الصrفa ydkل fi الasmاءi الmutamakina isim kastoo mcrab ah sarfiga waa galaa kama ydkl suu u gala sarfiga fi اlأfعاal الmutasarifa fanaquل wbiالlahi tacaalى التwfiq alfصل الأwl almujarad wاlmasuud min الasmاء hadda afcaashiyaan kasoo baxnay masiidkeeda iyo mujaradkeeda marka min baabi اlmantiq waxaa weeyaan in aydan afcaashira sidaas oo kale ay yeeshato markaasuu uri falmujaradu maa xuruufuhu kuluhaa usuul mujarad waxaa la yihahdaa xuruufta kelimada ay ka koobanta dhammaanteeda usuul noqoto walaa yasqutu minhaa xarfun uusan ka dhacaynin cinda tasaarifi اlkalima kelimadii markii la rogrogo waxba ka dhici maayaan walmasiidu calaa cagsihi yani calaa cagsi mujarad idaa curifa shay yucrafu didu bididi tatabayanu alashyaa baa la yidhaahda wa akharu maa yasilu lismu biziyaadati isimka intuu ziyaado ku gaaro waxaa ugu badan sabcatu axrufin naxwi cirinjaam iyo washhibaab weeyaan yani ixranjam oo aruurida ah iyo wixii lahal a waa hadda haddaa fiirisid maca ziyaadadeedii hamsada hore iyo nuunta ziyaado ku ah liannaha asl alkalima waxa weeyaan waa iyo xarjam oo kale asalkeeda ka timid ayib marka isimka mujaradka waxa weeyaan shan ma dhaafi karo haddii la ziyaadiyana ilaa todobuu gaari karaa aqwى maa yustadalu bihi calى asaalati xurf calى asaalati alxarfi wa ziyaadatihi aqwى maa yustadalu bihi wax la deliishta waxaa ugu awood badan calى asaalati alxarfi wa ziyaadatihi yay u baab tahay buu iri qaala bnu maliki wاlاstidlaalu calى ziyaadati اlxarfi wاlاstidlaalu in la deliishto calى ziyaadati xarafke ziyaadati اlxarfi xarafka ziyaadadiis in loo deliishto bisuquudihi in loogu deliishta markuu dhicitaankiisa ou dhacay fii bacdi tasaariif rogrogidda qaarkeed inuu ku dhacay inuu ziyaado yahay marki oo loo daliishto ligayri cilatin cilo la'aan wa calaa asaalatin loogu daliishta bilusuumi inuu laasimahay fi jamiici tasaariif raajixun uu ka raajixsanya calaa kuli daliil kelimada haddii la arko markii la rogrogo uusan dhacaynin iyo markii la arko inuu haddii la rogrogo uu dhacayo waxa ugu weyn oo loo daliishto ugu awood badan kelimada inay xarafkaa ziyaado ku tahay inayna ku ahayn haddiina aragno xarafkii inuu fii bacdi tasaariif dhacayo marka qaarkeedna uu joogo inuu ziyaado yahan ogaanayna hadduu kelimada laazima fii jamiici tasaariifne waxaan u daliishanaynaa inuu asal yahay arintan wayna soo martay laysa calaa itlaaqiha kelimada waxaa dhici karta iyadoo fii jamiici tasaariif aanan dhacaynin inay haddana ziyaada noqoto xarafkii xaraf ziyaado ku yahay sida kowkab aan hore usoo neri iyo qoranfal iyo wixii lamid waxaa laga yaabaa kelimada ayadoo asal ah inay dhacdo laakiin licila ay u dhacda asiga marka hadda waa ka beer ligayri cilatin hadda yiri sax waaye kelimada haday ay dhici weyso hadday kelimada dhacdo ligayri cilatin haday u dhacdo waxaan ogaanaynaa inay ziyaado tahay taas waa musalam waaye tanbiih alismu lmutamakinu isimka mutamakinka laa taqilu xuruufuhu kama yaraato can halaathati axrufin isimka markuu mutamakin yahay mutamakin waxaa weeyaan isimka wuxuu kala baxaa mabni iyo mutamakin iyo mutamakin amkan hadduu isimka la icraabayni mabnigaa laleeyahay haddii la icraabaya laakiin tanwiin iyo uusan aqbalayninne mutamakina laleeyahay hadduu tanwiin aqbalayane mutamakin amkanaa laleeyahay ayb sadex xarf xarfu mabduءu bihi kelimada xarf lagu bilowd waa u baahan tahay wa xarfu mawquufu caleyh xarf dambe oo lagu istaagi karna waa u baahan tahay wa xarfu mafsuulu bihi beynahuma iyo xarf lagu kala geeyo intaas kelimada waa lagama maarmaan walidaalika sadex waxay ugu yaraatay waa sidaas awgeed ilaa idaa dakhalahu xadfun kelimada hadduu xadaf galo licila looga xadfo saddex waa ka yaraan kartaa naxwu damin wa yadin wa cidatin wa sanatin hadda dam daal iyo keligeed waa waawdii aakhirka damawun ay ahayd yad yadiyaa ka maqan yadayun ay asalkeeda ahayd cidatin waxa weeyaan wacdan ay ahayd asalkeedii hore waawdiyaa ka maqan oo abilawge sanatin sanahun ay ahayd ta'dan waa taa oo bedel lagu keenay waa ta'da cidda ku jirto iyo sanada waxaa weyaan ciwad waa ee xarafta kelimada kamid maa xuruufteeda marka waxaa weeyaan aslu lkalima saddex kama yaraa karto laakiin marka qaarkeed qad yaqacu aw qad yasqutu xarfu minha licilatin aw lisababi min alasbaab walismu lmujaradu imaa thulaahiyun ka falsin aw rubaaciyun ka jacfarin wa imaa khumaasiyun inuu noqdo aw khumaasiyun aan dhahno wahwa gaayatu ka safarjalin fiiri markaan isimka waxa weeyaan saddex inuu yahay sida falsi oo kale rubaaci inuu yahay sida jacfar oo kale khumaasi inuu yahay waana inta ugu dambey safarjal safarjal waa qudaar baa niriyey waa lagu gadaa dhulkan yeman hadda aniga aan joogo waxa weeyaan eh, liin oo liintan liin qaraarka anida ay xajmigeeda la eg tahay waxyar waxay u eg tahay liintii oo qorax loo dhigay oo markaa markii qalan rabta midabka ay yeeshanayso oo cadaanta ay soo gelayso oo kale ay u eg tahay dhadhankeedana waxaa weeyaan waa macaan iyo dhanaan laysku daray waa waxaa weyaan dhuuntay kaa goynaysaa markaa fiirisa ayb marka awsaanu lismi thulaathiy mujarad isimkii mujaradka ahay aan ka bilowno oo thulaathiga ah markaasaan iri awsaanu lismi thulaathi almutafaqu calayha awsaanta laysku waafaqsan yahay isimka thulaathiga uu leeyahay casharatun weeyaan lianna alcibrata fiirada waxay tahay fii wasni lkalima fii baabi sarfi markii laga fiirinayo bimaa cada alxarfa alakhiira minha xarafka dambe kuma jira tirada liannahu xarafka dambe xarakada saaran tatahayar bitahayur اlicraab marka muctad ma ah xarakada marka xarafka hore saaran iyo midka oo labaad xarakada saaran a sarfiga uu ka hadla midka ugu dambeeya waa dhaafa liannahu hadaa tira muxamadan muxamadun muxamadin waa xasab maa qablahu waxiina idin falismu lthulaathiyu ima an yakuuna madmuuma alawali inuu midka xarafka hore inuu ka godan yahay aw maksuurahu xarafkiisa hore inuu hoos dhigan yahay aw maftuuxahu intaas kama marnaan karo xarafka koobaad isimka thulaathiga ou leeyahay ma reebnaan karo ama waa godan yahay ama waa kordhigan yahay ama waa hoos dhigan yahay wa calaa kullin min haadihi taqaadiir saddexdaan annagoo qaadanayno ima an yakuuna inuu yahay madmuuna thaani asoo awalkii saddexdaas dhici karto yaa thaanigana wuxuu noqon karaa xarafkiisa labaad inuu godan yahay aw maksuurahu inuu reeban yahay aw maftuuxahu inuu kordhigan yahay aw saakinahu inuu reeban yahay fiiri markaan isimkii xarafkiisa koobaad saddex midkood unbuu ka noqon karaa laakiin xarafka labaad waxaa soo kordhay waa reebnaan karaa laakiin awalka ma reebnaan kara liannahu laa yubdau bisaakinin laguma dhawaaqi karo laa yubdau bisaakinin liannahu yatacadaru nutqu bisaakin fii awali اlkalima marka fayakhruju min haada midkan waxaa ka soo baxaya ithnaa cashara binaaan laba iyo toban xaasilatun ka timid min darbi thalaathati fi arbaca saddex afar lagu dhuftay ama afar meeloo min saddexa ama saddex meeloo min afar saddex meeloo min afar e waxay noqonaysaa laba iyo toban markaasaa laguu tirinaa waxaa lagu leeyahay fiiri awalki ka fiiri oo godan oo markaa intii kalena ay xarakadii qaateen hadda fiir naxwi quflin wa cunuqin wa du'ilin wa suradin oo kale waay awalki hadda kelimaadkan oo dhan waa ka wada godan yahay midka hore thaaniga waa reeban yahay midka labaad thaaniga waa godan yahay midka saddexaad thaalidka waa hoos yahay midka afaraad thaalidka raabica waa kordhigan yahay marka awalkii oo godan yaan thaaniga afar xaraka ka helnay markaa dayib midka labaad fiiri isagoo awalkiia lahoos dhiga hadana wa naxwu cilmin wa xibukin wa ibilin wa cinabin awalka saddex afartan kelima awalkii waa ka wada hoos dhigan yahay laakiin thaaniga kan hore waa reebnaaday midka labaad waa godan yahay midka laba saddexaad waa hoos dhigan yahay midka afaraad waa kordhigan yahay wa naxwu falsin wa farasin wa cadudin wa kibadin wa kabidin tanna waxa weeyaan awalka waa wada kordhigan yahay baynamaa thaaniga fiiri falsin waa reeban yahay faras waa kordhigan yahay cadud midka labaad waa godan yahay kabidin midka labaad waa hoos dhigan yahay marka laba iyo tobankii sidaas yaa lagu helay waa min xayثu tasawur waa laakin hunaaka binaa'aani min الاثنay cashar axaduhumaa muhmalu wاlaakharu qaliilu laakiin waxaa jirta buu iri laba iyo tobankaas laba binaa baa ku dhex jirto midkoodana muhmal uu yahay mid laga tegay wاlaakharuna qaliil uu yahay in la isticmaalo faalawalu midka hore muhmalke maa kaana calaa wasni ficlun ficulin oo yani adiga waa dareemaya bikasri اlawali wa dami اthani bikasri اlawali wa dami اthani qaala bnu malikin liana alkasrata thaqiilat fi markii la yidhaahdo wاdamatu athqalu minha fakarihuu waxay naceen alintiqaala in laga guuro min mustathqalin mid la culaysto ilaa athqala minhu mid oo ka culays badan ama min thaqiilin ilaa athqala minhu ficulin waa adag tahay marka taas ma jirta buu asmaada lagama helay iyo afcaashabo ficulin ma jirto markaasaa waxaanu nidhi wamaa qaalahu bnu maalik binaaan calaa cadami ihbaati xibukin inayna jirin waay haddii ibnu maalik qowlkiisa aan qabanno waxaa ka dhismaya inaysan luqada carabiga xibukin xibukin inaysan jirin laakiin ishkaal waxaa ku imaanaya nidhi walaakin quri'a waxaa la akhriyay alxibuk alxibukin aa la akhriyay alxibuk fii qiraa'atin shaada fa ujiiba canha sidii ibnu hishaam uu yiri biannahaa lam tahubt maadaama shaad ay tahay shaadnimada xataa kuma sugno alqiraa'ada haday shaad taha hal yustadalu biha cala aluga aw cala alaxkaam alfiqhiya waa goonigeeda shaadka xataa darajau kala leeyahay wa qiila waxaa la yiri buuri ibnu hishaam min baabi itbaaci alxaa'i litaa'i min dhawaat aslan wax ficulu liraa ma jirto xibuk ma jirtee qiraa'adan waxaa keenay wasamaai daati lxibi markuu yidhi daati tadeedaa hoos dhigneed markaasaa xadiyo godneed yo goodkii intuu ka qaaday buu hoos dhigay asoo ula fiirsanaya tadii hoos dhigneed itbaackaasa la yidhahda oo wasamaai daati taadaas hoos dhigan buu xadyo godneedu asnigan hoos dhigo xibuki uu yidhi waalaslu bidamatayna ay aheedo waxay ahayd wasamaai daati xubuk ay aheed buu leeyahy wa qiila waxaa la yidhi calaa tadaakhuli lugatayni fi xarfay alkalima oo fa yuqaalu waxaa la yidhahdaa fi lugatin xubuk wa xibik labadaasaa jirtay xubuk iyo xibik markaasay qole waxay yidhahdeen luqa saddexaad aan kala dhexbaxno sax waa xubuk iyo xibik waa jirtaa luqa saddexaad aan kala baxno oo midda horo aan ka qaadano kasrada xi aan ka qaadano marka luqa oo xibig laheed xadi hoosteeda laga qaatay luqadii kale oo aydana xubug wada ahaydna bada godoolkeeda yaa laga qaatay markaasaa xibuki la yiri waxay noqotay tadaakhulu luqatayn almuhim wasankaas bitakalufuu ku socon kara haddii la yihahdo waa soconayaba xataa w thaani maa kaana calaa wasni fucil fucil bidami اlawali wa kasri اthaani fucilin calaa wasni fucilin waa dhihi kartaa fucilunna xarafka dambo maa fi ay mushkila calaa xasabi icraabihi waxaa layidhi ka du'ilin oo kala waay du'il waa daaba ama duweybiya daaba yarwa wa inamaa qala dalika fi lasmaa midkan asmaada waa ku yaryahay bidami alfaai wa kasri اlcayni liannahum waxay ayagii qasadu waxay ula qasdeen takhsiisa hada wasni wasankan in la gaar yeelo bificli maa lam yusama faaciluhu ficilka majhuulka ah yaa loo gaar yeelay in laga marka lagula tartamo la rabo waxaa laleeyahy ka duriba wa qutila oo kalawa ficilkaa kaas gooni loo sii marka wuxuu ficilka gaar kula ahay inuu isimkii mushaaraka kula sameeyo waynaceen waxaa layihi ficilkan ma aha inuusan jirin isimkan ma aha laakiin waxa weeyaan muraacaat اkhusuusiya loo dhaafay qaala bnu maliki fi alfiyatihi wa ficilun uhmila wاlcaksu yaqil liqasdihim taksiisa ficli bifucil u yiri markaasuu ri waficilun uhmila waa tii aan ka soo hadalnay wاlcaksu oo ah fucil ane yaqilu waa yaryahay maxuu la yaryahay liqasdihim waxay u qasdeen taksiisa ficlin ficilki in lagu gaarayan bifucila oo majhuulka ah ay ina iطraaxahu iطiraaxahu riditaankiisa fi lasmaa'i laga rido laysa limaanicin fiihi ma aha isimkaas maanic asiga ku dhex jira daraaddeed ma aha liqowlihim baaba la helayoo du-ilun ay yidhaahdeen liduwaybatin daabayaray wa wucilun ay yidhaahdeen lugatun oo fi lwacil waa xayawaankaas oo wacil waa la wada yaqaana wa ru'im ay yidhaahdeen lisahi dabada lafteeda wa inamaa likhtisaa wa inamaa waxaa looga tegay likhtisaasi alficli aladi lam yusama ayib eh, wacil a ah, luqada saxda ay tahay wacil a ah, la yidhaahda wa awhaa qarnahu lwacilu waa tii shaacirka uu yiri ayib baciid a la yidhaahdaa luqadiisa oo a ah soomaaliga ah baciid marka hadda fiiri kelimaadkii oo isim hadda du'il iyo ru'im iyo waa ku jirtaa iyo wacil oo luqa ah laakiin luqada saxiixa wacil wa waa ku jirtaa laakiin wuxuu u yaraaday oo looga tegay in aada loo isticmaalo sababta waxa weeyaan in inaan ficilka lagu qashqashaadin wixii gaar uu leeyahay weeyaan thaaniyan awsaanu lismi rubaaci lmujarad wahiya sitatun isimka mujaradka oo rubaaciga a ah, asigana wuxuu leeyahay lix wasan waxaad arkaysaa kulamaa kulamaa awsaanta ay ziyaado isimka isticmaalkiisa wuu yaraanaya walidaalika fiiri kelimaadka hadda oo rubaaciga ku timaado ad arki doontaa khariibnimadeeda shayga hadduu khariib kula noqdo macnihiisa la fahmay waayo ina daalika raajicun liqalati isticmaalihi fi kalaami اnnaasi weeyaan markaasaan idhi alawalu faclalun bifatxi awalihi wa thaalithihi wa sukuuni thaanihi jacfar iyo qahrab waa jacfar waa nin magaciisa qahrabna waxaan idhi athawru اlmusin waa dibiga duqa athaani ficlil waayaan bikasri awalihi wa thaalithihi ficlil wa sukuuni thaanihi naxwa zibrij zibrij azabraja yani azina wa hijris waladu thaclab wa khirmil almarأaة الracnaa doqon wa dumarka doqonka ayib fiir hadda kelimaadkaas waxaa nagu yar nin maqlay inuu hadda ka hor uu maqlaa nagu yar sababtana waxa weeyaan kelimaadkeeda markay bateen dadka way ka haajireen lianna aladii yakthuru fi kalaami الnaasi alkalimaat الthulaathiya ayib athaalitثu waxa weeyaan ficlal bkasri awalihi wa sukuuni thaanihi wa fatxi thaalithihi naxw dirham dirham ficlal weeyaan ayib wa hijrac oo lagala jeeda aطawiil waan fasirnay alraabicu fuclul weeyaan bidami awalihi wa thaalithihi wa sukuuni thaanihi naxw burthun oo mikhlab اlasad ah waxa weyaan waxaa la yihahda fulanu waqaca fi baraahin اlasad markii uu libaaxi uu macnaha cijihiisa ku gishto waa nimay u dhamaatay wa jurshuc alcadiimu الsadri ninka feerihiisa uu soo baxsan yihiin ayaa la yidhaahda alkhaamisu ficalun bikasri awalihi wa fatxi thaanihi wa sukuuni thaalitثihi naxw hizabraj hizabrin naxwu hizabrin oo ismu lilasad ah iyo wa qimatrin asariic midka degdegaya ah asaadisu fucalalun waay bidami awalihi wa fatxi thaalitثihi wa sukuuni thaalihi labada laamo isku shida mida horaa reeban naxw jukhdab weeyaan oo ismu lilasad waxaa layihaha shayga haduu magaciisa bato shayga magaciisa haduu bato waxay daliil u tahay calaa cidami darajatihi ama makaanatihi shayga haduu magaciyaalkiisa u badan yahay walidaalika isimka asadka magaciisa wuu badan yahay qadanfaru mushcaarif wax hadda aan soo sheegayn o dhan baa la yidhaahda ayib intaas waxay kaaga baahan tahay keliya in la xifdiyo wلidaalika iبn malik lsmi mujaradi rubaaci faclalu wa ficlili waficlalu ilaa aakhirihi marka inaad korka xifdisid amhiladeedana aad u xifdisid unbay u baahan tahay sidaad ugu intifaacdid waxaa mida kale ay tahay awsaan ismi اkhumaasi almujarad wahiy arbaca fiir waa sii yaraaday isimka hadduu yahay khumaasi waa midka ugu dambeeye wuxuu leeyahay afar wasan alأwl faclal waa bfatxi awalihi wa thaanihi wa sukuuni thaalitثihi wa fatxi raabicihi naxw safarjal ismu faakiha horeyaan usoo sheegin wa hamarjal aljawaad sariic waa faraska orodka badan hamarjal athaani faclalilun bifatxi awalihi wa sukuuni thaanihi wa fatxi thaalitثihi facla taasdee waa wa kasri raabici faclalilun naxw jaxmarishun aw naxwi jaxmari shin shinta waxa wa icraab wa oo loo yaqaano lilmar'ati alcajuuz alcajuuz annaga waxaan u aqaanaa aan u naqaanaa ceeb inay tahay fo ninkan cajuuz weeyaan aa laleeyahay baynamaa waxa weeyaan cajuuz waa qof dumar aho da ceeb ma ah ninkana sheikh baa la yidhaahdaa ayadana cajuuz baa la yidhaahdaa qaalat yaa waylata a alidu wa ana cajuuzun wa haadaa baclii shaykhan fiir aniga cajuus baan ahay zawjhaygana waa sheekh oo duq ah waa labadi duq waay marka carabta markay isweydiinayaan hooyadaas siday aheed lama dhahay kayfa alcajuus ay leeyihin yani hooyadii waa yeeshi say tahay way macnihii ka dhigan tahay marka ceeb ceeb ma ah nuqطa thaaniya alcajuuza lama yidhaahdo ta laguma daro leesh shay kasta oo dumarka gaara ay u leeyihiin ta uma baahno liannahu ta'da oo marbuutada aho tagaabka anin iraahdo waxaa loola yimaadaa lilfarqi bayna almudakari waalmu'anath haddiiba shayga ay uu mu'anathka gooni u leeyahay ta uma baahno xaa'id oo kale xaa'ida lama dhahay liannahu maa fi rajul yaxiid xataa yuqaalu lrajul xaa'id walmar'atu xaa'ida lama dhahay liannahu maadaama alxayd khaasun bilmar'a xaa'id a laleeyahay ayib الثالث wxa weya فclil bdmi أwlhi وفتxi ثانihi وsukuni ثالث وkasr raabicihi naxو qudacmil aw naxو qudacmalin o qudacmal maxaa la yihahda الshay الxaqiir w qubacthinin الrajul الqawiy الshadيid ayb الraabicu ficlalun bkasri أwlihi w sukuni ثaanihi fic wa fatxi thaalithi ficla wa sukuuni raabici labada laamo isku shay midooda horo yaa reeban naxw qiracbin oo lagala jeeda khirqatin haadihi qiracbun hadaa tirahdo bimacnaa khirqa waxaa lamid e eh, wajir daxlin oo qiracbin alghariidu dahm ninka weyn oo xifeeraha weyn ayb intaas waxa weeyaan waa intii oy asmaada mujaradada ay lahayd wixii ka soo haray macnaheedu waxa weeyaan maxaan ku irahdaa waa ziyaado wa wculima mima taqadama ana awsaana اsmi اmujaradi isimka mujaradka awsaanta uu leeyahay waaxid wcishruuna wasnan wa waaxid wcishruunkaas waa ti toban oo thulaathiga uu leeyahay kii kaloo ku xigay lix buu lahaa midkana wuxuu leeyahay ee maxaan ku irahdaa afar haddii eh, aan niraa thulaathiga waa ixdaa cashar saasay ku imaanaysaa eh, waaxidun wa cishruuna wasnan famaa jaaa minhaa wixii ayada yimaada mukhaalifan lima taqadama fahuwa imaa shaadun inuu yahay ou maxduufu minhu mid wax laga xadfay aw murakabun laba kelimo oo laysa saari inuu yahay aw acjamiyun inuu yahay oo laa silata lahu biluga alcarabiya w ama almaziidu falaa yatajaawazu اlismu biziyaadati sabcata axrufin haddii isimka wax lagu daro todoba xaraf ma dhaafay wa awsaanuhu midka masiidka awsaantiisana kahiiratun weeyaan tabluqu waxay gaaraysaa ثalaaثa miئati wa thamaaniyatan calىa maa dakarahu siibawey siibawey intuu meel u fadhiistay yuri ismiga mujaradka waa intaas kow iyo labaatankaas markaasuu masiidka tiro ku bilaabay markaasuu wuxuu goorsi saddex boqol iyo sideed wasanuu gaarsi wa zaada bacduhum calayhi thamaaniina sideetanay wax ku dareen maca dacfin fii bacdiha yani tasawur imaamkaa siibaweyhi istataaca an yastadhira kitaab wax kama akhrinayo maraajic kale ma laha almarjicu alawal huwa daakiratuhu intuu meel fadhiistay aa carabta magacyaalka ay ku hadasho oo ziyaadada ah yuu saddex boqol iyo sideetan gaarsiiye dadka oo dhan huwa caalatun calayh qaar baa bitakaluf yiraahdeen wax baa lagu dari karaa qad yakuun eh, yasixu libacdihim laakin laysa kuluha marka sida luuqada loogu adeega arag hadda annaga waxaan garan lanahay intii qiyaasiga ahayd keli ah awsaanta ay laheed baa markii kelimaad amhila loo sheega waxay nagu noqotay wax aan weligeed maqlin fa kayfa biziyaadaat wixii lagu daray waa kasii daran tahay sababkeedana waxa weeyaan waxay daliil u tahay faqriga aan luqada ka qabno ciladay ku timidna waxa weeyaan dalabulcilmigii yasi naga noqday lianna waxa weeyaan ninka markuu luqada akhrinaya macaajimta waxaa loo laqbayn jiray sida minhaajka loo laqbaynaya oo kale kitaab mucjam ah lasoo qaadanaa markaasaa dulaabta loo akhrinaya marka dulaabta yastahiruun wixii loo akhriyey loo laqbiyey loo sheegay macaanida day wax ka dhumaan in badan ay xasuusan karaan walidaalika luqadi cindaka rasiid qawi baad leedahay intii o dhan wax akhrisa anag maba la akhriyay kutub aluga walmacaajim walqawaamiis maba caado uma lihin carabtana hadda waynala mid tahay ayib markaasaa waxaan idhi qultu yugni can sardiha waxaa kaa deeqayo macrifat اlqaanuun qaanuunka in la garto aladii qaanuunka yucrafu bihi lagu garanayo azaa'idu min asil looga garanayo wa huwa maa bayanahu bnu maalikin nooca maa tacwiid iyo tasbiir baan lagugu sameeyey waxaa layihi intii hadda qofki wuxuu leeyahy wallahi saddex boqol iyo sideed wasan oo kulligeed masiid alasmaa ama thulaathi la ziyaadiyey ama rubaaci la ziyaadiyey ama khumaasi la ziyaadiyey wax badana iga maqan marka keyfa tariiqu ilayha markaad tirahdee waxaa lagu leeyahay qawaacida lagu siinaa qaacidadaas waxaad ku kala saari kartaa wax allaale wixii oo maxaan ku yidhah zaa'id iyo wixii asal ah marka hadii tugniika qaala bnu malik ou bayana bnu malik biqowlihi yuclamu waxaa loo ogaadaa ama ana alxarfa aslun inuu yahay waxaa lagu ogaadaa bian laa yakmula aqalu lusuuli usuusha inta ugu yar inuusan dhammaystirmaynin ilaa bihi maahine ka xuruufi yowm oo kala wa hadda ya-daas dhigi kari maysid waa zaa'id liannahu maa fii isma aqal min halaatha marka saddexdii daraf ka noqda ya-dee ziyaada lama dhahay waawdna sidaas oo kale wa fain lam yakun kadalika sidaas haddou ahayn fa bimumayanatiha lagu garaa inuu ka fogaado lixuruufi ziyaada ziyaadadii xuruufteedii alatii ziyaado yajmacuhaa ou kulminaya arbaca maraatin qowli ou kulminaya yajmacu qowli arbaca maraatin qowliya faacil ou yiri amaanu wa tasliimu talaa unsa yowmihi nihaayatu su'lin am hanaaun wa fiiri amaan wa tasliim waa toban xaraf talaa yowma unsa yowmihi waa toban xaraf nihaayatu sulin eh, waa toban xaraf amhanaaun wa tasliimun waa toban xaraf marka adiga tirtirso yani sa'altumuunihaa waataan hore u soo niriyey marka shiciruu ka dhigay markaasuu yani hada yadulu calaa maqdari ibni malik fi tasarufihi fi lkalimaat alcarabiya marka haddii kelimadii ay usuushiyo saddexda ay mid ka noqoto inay asaltaan ogoonayna haddii oy e, xaraf kale ku dhex jirto oo saddex xaraf ka badan waa inaysan soo gelin xarf min xuruufi amaanun wa tasliim xuruufteeda inay soo gelin fiiri amaan wa tasliim haddii oo ay ku jirto xaraf ka mid ee ziyaada waa la dhihi karaa laakiin xaraf oo ku jiro kelimo xarafkiina tobankan xaraf mid ka mid ee ah kuma jiro waxaa laleeyahay ziyaada ma ah ka xuruufi jacfar oo kale waay hadda jacfar haddaa fiirisid tobankii xaraf laa fiihi hamza walaa miim walaa alif walaa nuun walaa waaw walaa ta walaa siin walaa laam walaa ya walaa miim kuma jirto marka waxaan leenahay markaas kuli xuruufihi waa usuul haddii taas la waaye wa bitasdiirihi qabla akhara min halaathati usuul asigii oo bitasdiirihi la hormariyo qabla akhara min halaathati usuul yaa lagu gartaa saddex asal wax ka badan fii gayri ficlin wasmin wa fii gayri ficlin wasmin yushbihuhu ka yaai yastacuur oo kale waay waxa weeyaan hadda yastacuur markaa tiraa ya-daas maadaama ficil mudaaric aysan ku jirin oo isim ku jirto hadduu hormaro waxa ka dambeeyana usuul saddex ka badan ay tahay inuu asal yaha loogu daliishanahay hadda siinta cayn e, maxaan ku irahdaa waaw ra meeqaa ka dambeysa wax badan oo ay badigood usuul yihiin ayib waxaa kaloo haddii intaa la waayo wa bintifaa'i adilati ziyaada ziyaadadii adiladeediioo la waayo oo ka intifowdo allatii tudkaru la sheegi doono bacdu gadaal laga sheegi doono ka siini farjal oo kale waa i laamihi laamisa farjal hadda waxa weeyaan waa noo imaa doontaa siinta safarjal ma aha ziyaada ma ah laamtana kamid ma aha waxaan ihi safarjal waa kelima oo khumaasiya kuluhaa usuul ay tahay wa bithubuutihi hadan lagu gartaa inuu asal yahay fi jamiici tasaariif ka nuuni dayfanin dayfan nuunteeda ziyaada ma aha iyadoo hadda saddexna ay ka horeyso liannahu fi jamiici taqalubaati اlkalima laa tasqud الnuun intaas waa taas hadhowti waxaa weeyaan wax baa kasoo noqdisaan hore usoo sheegnay waa ayib markaasaa waxaan iri wahaakada dakarahu ibnu malik fi hada almowdic biijaaz kelimada asalka ee wax lagu garan karo yuu si kooban meeshaan ugu sheegay fii xiin وفصلها في الألفية بqowله فألف أkثر من أصلين صاaxب زائد بغyri mayni إلى آkhر سبcaة أبyاaت yuu sida oo lagu garan karo yuu macnaha u tatabucay yuu yiri iبن mاliك markaasuu yiri وزiyaadaة نowعاni تikrاar لأsli iyo وغayruhu غayru mkrr زiyaadada laba nooc waay inuu yahay asal lasoo celceliy sidii hadda aan kusoo sheegnay qaaca oo kale hadda qaaca tada waa asal laakiin haddii la shido da kaloo ziyaado ah marka asalkio lasoo celceliyo waay iyo midan asalkii lasoo celcelinin faalawalu wahwa lmukaran u jeednaaye laa yakhtasu bixarfin bicayniha biaxrufin bicayniha xuruuf gaar uma laha oo xaraf kasta in la celceliyo wax diidaya ma laha wa waxa weeyaan an yumaahila laama laamta inuu lamid noqdo ka jalbab iyo wa jilbaab oo kala waay hadda fiiri jalbab markaa tiraahda labada mida asal a ah, midna waa zaa'id laakiin midda zaaidka waxay u eg tahay midda oo maxaan ku yidhaha asalka ah ayib athaani midka labaad oo ar ziyaadada ghayru mukararkada ah مkhتص بأxرف cشhرة جaمعha بن مالك في beyti wاaxidi aربca mrاaت kama تqdma marka hadii xarفka mkra uusan ahayn waa inay ziyaadada kelimada ku jirto tobankaas xarف mid kamid inay noqota markaasaa wxaan cinwaan uga dhigna axq الxروف bزiyaadة ayadoo tobanka sa'altumuuniha ah ku jirta mid kastaba mucarad an yakuuna zaa'idan yay haddana usii kala haboon yihiin inay ziyaadada sii kala noqdaan qaala bnu maalikin wuxuu iri axaqu lxuruufi biziyaadati xuruufu liin yani xuruufu liin waa waaw oo damo ka horeyso ama yaa oo kasra ka horeyso ama alif fatxa ka horeyso wa alalifu walyaau walwaaw lisuhuulati lityaani biha in lala yimaada iskaha sahlan cinda ishbaaci اxarakaat bihi inahu bihaa hadaa tirahdo fatxadaas iyo kasradaasayba ka dhalanayaanbo waliana kula kalimatin laa takhlu kama khaali noqoto mima ukhida minha kelima kasta inay damo ku jirto ama fatxa ama ya oy ka dhalan karaan xuruuftan ee khaali kama noqoto badana wa hiy alxarakaat thalaath waalalifu axaquha maya waalalifu akhafuhaa aliftaa ugu sii sahlan idaa kaana kadalika fa hiya axaqu biziyaadati min ukhtayhaa labada walaal ayadaa in laga ziyaada ayadaa kaga haboon labadeeda walaal waawdi iyo yadi waay xuruuftan hiya axaqu xuruuf biziyaada wa axaquhaa biziyaadati alif hadana saas weeyaan markaasaa waxaanu niri mawaadicu ziyaadati hadi اlaxruf axruftii sa'altumuuniha ama amaan wa tasliim ku jirtay waxa weeyaan mawaadicda lagu ziyaadiyo iyo kayfiyada loo ziyaadiyo iyo shuruuda ay leeyihiin yaa loogaga hadlaya markaasaa niri ziyaadaة اalif wax sahlan waa fiir hadirtaan alifta haddaad aragtid oo zaa'id ah intaan kama marno تزاد lalifu waa la ziyaadiyaa bishardi an tasxaba inay la saaxibta shardigeeda akhara min aslayn naxw kadaaribin kadaaribin wa cimaadin wa kadba wa sulaama oo kale aliftaas ama dhexda ha ku jirto sida daarib iyo cimaad ama ha ugu dambaysay kadba iyo sulaama ha noqoto waxaa weeyaana laleeyahay aliftaas waa zaa'id liannahu waxa weeyaan hadda cimaad oo kale haddaa fiirisa cayn iyo miim iyo daal xuruuf oo asli ah la jirto saddex ah haddayba laba ka badan yihiin o saddex gaaraan aliftu hadday marka afar noqoto zaa'id uga taasaa loo jeeda fa in saxibat aslayni hadday la saaxibto faqad oo keli a falaysa zaa'ida ma aha bal hiya imaa aslun inay tahay ka ilaa oo kale weeyaan bizinati rida oo jamcu aala jamceedana aala ay tahay fiiri markaan alifta oo ilaa ku dambayso oo hadda e, laamta ka dambayso tan hore hamso weeyaane ziyaada lama dhahayo liannahu waxaa ka horeysa laam iyo hamse keligeed ayada thaalithi waa marka asal waay wa imaa badalun min aslin inay tahay ka qaala wabaaca waghaza qaala hadda alifteeda zaa'ida lama dhahayo liannahu alif ahaan asal uma aha laakiin alifta qaala ku jirta waaw bay ka timid oo qawalay aheed baacanayo ay ka timid khazana waaw bay ka timid liannaha min alqowli walbeyci walghaswi marka fiiri intaasaaba kaaga filan alif oo kelima carabiya ku dhex jirto fiirso hadday ayada ay ku jirto kelimo saddex asal iyo wax ka badan haysato alifta dheeraaday ku noqonaysaa qaacidaba u qaadatayba intaas keli ah thaaniya ziyaadaة اlwaawi wاlyaai wa tuzaad اlwaaw wاlyaa bثalaaثaةi shuruud axaduhaa an yasxabaa akhara min aslayni laba asal wax ka badan macnaha saddex asal waay iyo wax ka badan hadday kelimadii saddex asal ay ku jirto oo midda afaraad ya noqoto ama waaw ay noqoto waxaa la leeyahay waa waawdi iyada waa ziyaado iyadoo amhiladeeda waa imaa doontaa thaaniyaha an laa takuuna alkalimatu min baabi simsim inay noqon waxkum bitasiili xuruufi simsimin ibni maalik meesha u lahay ay thaani lmukarar waxa weeyaan kelima afar ka kooban laakiin afartaas ay tahay cibaara can xarfayni mukararayn ay yihiin qaala bnu maalik fi liijaaz wuxuu ku yiri fain kaana tamaahulu haddii uu yahay isu ekaanshada fi arbacati axruf laa asla lilkalimati gayruhuna asal kaloo kelimada aan ayagaas ahen ayna lahayn walaa yufhamu lmacnaa macnihin aan la fahmaynin bisuquuطi bacdihina qaarkood inay dhacaan aan lagu fahmaynin ka waswasa iyo wasimsim waayee faljamiicu usuulay noqonayaan liannahu haddaad hadeertaan waawga waswas haddaad goysid siin iyo waaw saw saw saws wax macno ma yeeshanayso simsim haddaad siinka hore goysid mismis missim ma jirto haddaad miimta goysid sisim ay noqonay ma dhici karto marka haddii mid laga gooyana macno la fahmi maayo kelimadan faljamiicu marka afarta xaraf waa usuul fain fuhima almacnaa haddii la fahmo bisuquudi axadihimaa midkood inuu dhaca haddii lagu fahmo fa huwa zaa'idun waa naxwa kafkaftu oo kale hadda fiiri kafkaftu macnaha ilintian celceli weeyaan laakiin haddii la gooyo kafa haddii layska yiraahdo waxbaa soo baxaya macno kafa ladaa can fulaan haddii la yidhaahdo macnihii ayadoo kaafkii laba kaaf mid loo gooy bay macnihiisii baaqi noqonayaan marka waa zaa'id lama dhahayo marka waxaa la dhihi karaa kaf kafa waa zaa'ida la dhihi karaa axad ulkaafeyn laakiin simsim lama dhihi karo liannaha laa tasqutu thaalitثuhaa shardiga saddexaad anlaa tatasadara alwaaw muطlaqan waawda inaysan macnaha ayna tasdiirinin waay anlaa tatasadar alwaaw waawda inay hormarin muطlaqan waawda hadday awal kelima dhacdo muطlaqan kelimada ay ku jirto saddex xaraf ha noqoto afar ha noqoto laba ha noqoto waaw hadayba hore dhacda lama siyaadinay walalyaau ya-dana inaysan hormarin oo ziyaado laga dhigin qabla arbacati usuul ya-da afar asal haday haday hormarto laakiin usuulna ay ka hormarto afarta usuul hadday afarka yaryihiin ya-da idana zaa'id lama dhaxay laakiin in tasadarat ilyaa wa bacdaha arbacatu axrif yumkin an yuqaala inahaa eesh zaa'ida fii gayri mudaaricina shardi ah mudaarica waxaa weeyaan walow saddex asalba ha ka dambaysay hadday xarfulmudaaraca noqoto hadda yadribu oo kale ya-deeda waa zaa'ida laleeyahay leesh liannahu waxa ka dambeeya hadda afar asal ma aha saddex asalaa ka dambeeya waa daad i ra i ba laakiin xarafkaa xaraf mudaaraca noqot saasaa zaaid lagu leeyahy low kaana fi lismi lama dhihilan zaaid marka ayadoo shuruudi dhammaysatay naxu wadalika naxu sayrafin wa jawharin wa qadiibin wa cajuuzin wa iyadoo xuruuftii oo ziyaado ah ya sayraf ku jirto iyo waawda jawhar ku jirto ya-da qadiib ku jirto iyo waawga cajuus ku jirto wada zaa'id weeyaan liannahu shuruudi u fiirso an yasxaba akhara min asleyni maadaama hadda sayraf oo saad iyo ra iyo fa u haysto akhar min asleyni waa saddex xuruuf ay noqoto ya-di ziyaada la leeyahay kuwan ka dambeena waa lamid ayib bkhilaafi naxwi beyti wa sawti wa yu'yu-in wa wacwacati wa warantalin wayastacuur fa inahaa asliya kuligeed beyt ya-deeda waa asal sawt ya waawdeedana asal waa leesh liannahu waxaa kaloo soo haray laba asal waa aydan waxaa la rabaa marka la ziyaadanaya saddex asal inay ahaadaan waxa kale ayada marka laga reebo ya-di laga laba soo harayso yu yu wacwaca waxa weeyaan waa xarafkii mukararka ah sida simsim oo kale iyo wacwaca waawda yu waxa weeyaan waa waa waa thaani mukarar ah oo simsim oo kale oo haddii macnaha waana ismu daa'irin weeyaane haddii midkood la gooyo macnihi inta kale la fahmi maayo wacwacana waxa weeyaan waa waaw tasadarat fi awli kalima warantalin oo lidaahiya aan niriyey ayadana waxa weeyaan warantal waawda labada waaw midna waa cadaf midna kelimada warantal waxa weeyaan waaw oo tasadarat waa lama xadfi karo wa yastacuur tanna waa ya bacdaha arbacatu usuul wala alyaau anlaa tatasadara alyaau qabla arbacati usuulin hadda yastuur ya-deeda waxa weeyaan waa asal liannahu afar asal kama dambayso siintii haddaan idhaahdo waa asal taada iyo waawdaan asal ahayn cayn iyo ra iyo siin laakiin taada iyo waawdaa zaaida marka ayada asal ay noqonaysaa liannahu waxaa ka dambeeya afar asal ma ah intaasaa waawda iyo ya-da lagu ziyaadiya ayib ziyaadat almiimi thaalithan aan dhahna meeshaas thaalithan ziyaadat lmiim miimta goormaa carabiga lagu ziyaadiyaa kalimaadkeeda wa tuzaadu lmiimu bithalaathati shuruudin ayda wa hiya an tatasadara inay ayada hormarto wayataأkhara canha uu kadib maro thalaathatu usuulin faqad saddex asalna ay kadib marto ayib haddii miim aad aragtid kelimada awal kaga jirto saddex asalna ay kadib maraysa miimta zaa'id waay waanoo imaan doontaa amhiladeeda wa an laa talzama fi lishtiqaaq markii waxaa weya shardiga labaad inan ishtiqaaqa zi ayna laazimin hadday dhici weyso waxaa laleeyahay waxa weeyaan eh, eh, eh, zaa'id ma aha laleeyahay macnaheedu waxa weeyaan haddii ay saddex asal kadib maraan oo haddii la rogrogo kelimadana ay dhacaynin ma noqonayso ziyaada ma noqonayso wadaalika naxwu masjidin wa manbijin weeyaan hadda masjid miimkeeda lama dhahayo miimka oo macnaha masjid ku jiro waa zaa'id liannahu kelimadii waa u hor martay saddex asalna waa kadib martay oo siin iyo jiim iyo daal oo sajada masalada asalkeeda ay tahay waxaa lamid i ah manbijin a lamid ah oo ismu madiina ah oo furaad u dhow ayadana waxa weyaan miimkaas waa ziyaado bikhilaafi naxwi dirqaam oo kale miimka oo dirqaam kelimada ugu jirto zaa'id ma aha liannaha lam tatasadar bal tataahara bal taakharat miimka dirqaam kuma jirto ku jirta la dhah maa zaa'id liannahu awal ma dhicin aakhirkay dhacday wa mahdin miimkeedana zaa'id ma aha wabikhilaafi miimi mahdin liannahaa saxibat aqala min halaathati usul waxa ka dambeeya laba asal le waa saddex ma ah ayib wa marzajuush wa bikhilaafi marzajuush yaa ka duwan miimkeeda miimka marsajuush ku jiro zaa'id lama dhahay liannahaa saxibat akhara min thalaathati usuul saddex asal wax ka badan waxaa la rabay markii zaa'id noqo saddex asal bas inay ka dambayso hadday afar asal ka dambeeyaan whada min qaraa'ib alcilmi weeyaan oo waxay ahayd qiyaasaan in la yidhaahdo haddii saddex xaraf ka dambeyso waa zaaid afar hadday ka dambayso usuuli min baabi owla in la yidhahday ahayd lama dhihina waxaa layihi saddexaa shardi ah hadday afar usuusha noqoto zaa'id ma aha waxaa lamid ah layihi wa bikhilaafi mircizna waa lamid oo lagala jeedo ismun limaa laana min asuuf suufka midkiisa jilacsan fa inahum qaaluu waxay yidhaahdeen thawbun mumarcazun fa athbatuuha fi lishtiqaaq miimta horo saddex asal yaa ka dambayso ayib waxaana zaa'id loo dhihi waayey iyo wax ka badan aan dhahno waxaa zaa'id loo dhihi waayey liannaha laa tasqut fi jamiici ishtiqaaqaat alkalima iyadoo shuruuddii lagu ziyaadinay la helay yaa markay dhici waysay baa waxaa la yidhi asal bay saas ku noqonaysaa ayb intaasaa miimku shardi a raabica ziyaadaة اhamزaةi mutasadira hamzada laba qeyb u kala baxdaa hamzo oo awal ka dhacdo shuruuda ay leedahay markii la ziyaadinayo iyo hamze aakhir ka dhacdo markii shuruuda ay leedahay la ziyaadinayo markaasaan idhi watusaadu اhamzaةu waa la ziyaadiyaa bishardi an tatasadara horta inay awal ka dhacdo wa an tataqadama inay ka hormarto calىa ثalaaثaةi axrufi usuul faqad saddex xaraf oo usuul ah naxw akram akram akrama ficil hatar baa iska noqdo ama isim rajulo nin akram la yidhaahdo hamzadaas waa dheeraad liannahu saddex xarafaa ka dambayso asala kaaf iyo raa iyo miim akrama oo ficlan lagala jeedo iyo wa afkal oo liracda ah racda waa galiilyada oo kale ama ama ama ama halgugac oo kale oo lagala jeeda isma jaamidan afkal isman jaamid io wa aflus oo jamc ah lannu falsin yaa mufradki ah beesa gaduud weeyaan bikhilaafi kunaabiil kunabiil way ka duwan tahay liannahaa lam tatasadar hamsada kunabiil ku jirto laba xarafaa ka horeyso ayada marka waa ziyaada lama dhahayo kunabiil Eh, kutub اmacaajim waxay leeyihin ismu ardi bاlyaman weeyaan ayb wa bkhilaafi akala na way ka duwan tahay oo hamsadeeda ziyaada lama dhihi karo lannaha saxibad aqala min halaaثati usuul waxa ka dambeeya kaaf iyo laam le waa saddex ma ah wa bikhilaafi istablin ka duwan oo lagala jeeda xadiirati اkhayl eh, eh, fardaha mooradoodu liannaha saxibat akhar min halaaثati usuul markay zaa'id ahaanaysa waxaa shardi ah saddex xaraf bas inay ka dambeeyan tan istanbal stable haddii la yidhaahdo waxaa ka dambeyso siin iyo taa iyo ba iyo laam oo wada ziyaada afar weeyaan ayib khaamisan waxaanu niriyey ziyaadat اlhamzati اlmutaطarifa hamzadii haday ay hore dhacdo shuruudda lagu ziyaadinaya waa soo sheegnay hadday aakhirka dhacdo maxaa lagu ziyaadinaya wa tusaadu lhamsatu lmutatarifatu hamsada oo darafka dambe dhacdo ziyaada noqon kartaa bishardayni wa humaa an tasbiqahumaa alifun horta alif inay ka hormarto wa an tusbaqa tilka alalifu aliftaasna in lagala hormaro biakhara min aslayni akhara min aslayni saddex xaraf iyo wax ka badan waa naxwu xamraa wa cilbaa wa qurfusaa weeyaan fiiri xamraa hamsadaas alifka ka dambaysa waa ziyaado leesh shuruudiyaa la helay oo liannahu hamsada alifaa ka horeyso xamraa alifteedaasaa ka horeyso kow aliftana waxaa ka horeyso laba asal wax ka badan oo saddex oo xaa i miim i ra cilbaa ah. i qurfusaana waa lamid bikhilaafi naxwi maain wa shaa'in wa binaa'in wa abnaa way ka duwan yihiin hamsadaas oo ugu dambeysa ziyaada ma ah liannahu eh, hamzada hadda ma ku jirta alif ba ha lagala hormaro laakiin alifta maxaa ka horeeya hal asal bas wa shaana waa lamid shaaa haddii la yidhaahdo na waa lamid ayib wa binaa waxa weeyaan alifta oo hamzada fiir alif ha ka horeeya aliftana laba asal bas ha ka horeyso wa abnaa alifta wa hamzada waxaa weeye alif ha ka horeyso alifti laba xaraf iyo xaraf zaa'ida liannahu hamsada oo bidaayada ah waa zaa'id intaasaa u shardiga khaamisan aan ama saadisan aan dhahno ziyaadatu nuun nuunti goormaa la ziyaadin karaa wa tuzaadu lhamzatu wa tuzaadu nuunu nuunti waa la ziyaadiyaa idaa waqacat aakhiran aydane aakhirka hadday dhacdo bacda alifin ay dhacdo aliftoo taqadamaha akharu min xarfayni laba xaraf ay ka hormartay naxu cuhmaan iyo wa khadbaan weeyaan hadda cuhmaan nuunteeda waa zaa'id liannahu subiqat bialifin kow aliftana waxaa ka horeyso akharu min xarfayni oo cayn iyo tha iyo miim hadda saddexaa ka horey khadbaanna waa lamid bikhilaafi naxwi amaan iyo wa sinaan way ka duwan tahay oo nuuntooda asal waay لأna الnuuna masbuuqa bاlأlif sax laakinahaa laysat masbuuqa بأkhara min xarfayn bal huwa bxarfaani faqad nuunti markay aakhir dhacdo shardigaasay leedahay wa tusaadu nuunu mutawasidata bثalaaثaةi shuruud sadex shardi bay leedahay an yakuuna tawasuطhaa inuu aado bayna arbacati bisawiya afar oo eg in dhexdooda lagu ziyaadiyo bisawiya maxaan kala jeednaa qablahaa xarfaani wa bacdahaa xarfaani wa an takuuna saakinatan inay nuuntana reeban tahay wa an takuuna ghayra mudqama inaan midda kale lagu shidin wadaalika ka qadanfarin oo kale waa alasad lagala jeedo iyo wacaqanqal oo kale waa aramlu mutaraakim bacaadka isa saaran iyo wa qaranfal waayo oo bahaaraad ayadana ah iyo waxabantaa weeyaan oo ninka caloosha weyne iyo wawarantal weeyaan intaasoo dhan nuunta ku jirto waa siyaado liannahu hadda fiiri kadanfar labana way ka horeysaa labana way ka dambaysaa idna waa reeban tahay caqanqal ayadana sidaasoo kale qaranfal labaa ka horeysa labaa ka dambaysa waa reeban tahay xabantaa labaa ka horeysa labaa ka dambaysa wahaakada bikhilaafi cambar wa gurneeq wacajannas waa ka duwan yihiin oo lama ziyaadin macnaha waxa weeyaan ziyaada ma aha cambar nuunti way reeban tahay laakiin laba xaraf kama horeyso dayib ghurneyq waxa weeyaan nuunti maba reebano way kordhigan tahay ghurneyq waxaa la yidhahdaa tayru min tuyuuri ilmaa wacajannas nuunti labana way ka horeysaa labana way ka dambeysaa laakiin way isku shidan yihiin shardigana waxay ahayd an takuuna hayra mudqama intaasaa iyadana lagu ziyaadiyaa wa tusaadu nuunu nuunti waa la ziyaadiyaa musadaratan xaal ay tahay fi lmudaarici nuun kastoo ficil mudaaric uga hor dhacdo ayadana ziyaado waa ka nadribu wa nadhabu ficilka darab uu ka yimid nuunta waa ziyaado bay ziyaado la noqotay oo oo maxaa weeyaan fi darbi wadahaab masdarkii ay dhacday iyo wagayrihima min atasaariif kamaa tuzaadu fi baabi اlinficaali inficaal wixii ku yimaado o dhan nuunta ku jirta waa zaa'id kalinطilaaq wmaa tafaraqa minhu wamaa tafaraca minhu inطilaaq iyo inطalaqa iyo munطaliqun iyo wixii lamidi munطalaqun waxay tiraa nuuntaas oo dhan waa wada ziyaado saabican waxa weeyaan ziyaadatu ta goormaa ta la ziyaadi karaa fi luga alcarabiya wa tusaadu taau fi taaniithi isimka yaa lagu ziyaadiyaa litafriiq bayna almudakari walmuanath ka qaa'imatin wa fi lmudaarici baa lagu ziyaada ka taquumu ta'daas oo taquuma awaa ziyaado lannu w fi muطaawici ficilka ficilka aطeecana waa ku ziyaada ka tacalama lana aslaha calima weeyaan tada waa dheeraad wa tadaxraja walistifcaali kalistikfaar tada ku jirtana waa zaa'id wa hwa midka aan soo sheegnay almowdic aladii tusaadu fiihi siin meeshaad ku aragtay ta dheeraad ee siinta la socotana waa ziyaado istikfaar tadeed siinteeda waa ziyaada oo dhan waa istakraj istikraaj kuli ayb wtafaulu tadeedana waa ziyaada ka tadaxrujin oo masdarki ah wtafaaculna tadeeda waa ziyaada ka tacaawun oo kale wlifticaalu tada ku jirtana waa ziyaad kaiqtiraab wa furuucihina almuhim intan waxa weeyaan tadkiiru maa taqadama tada markii ziyaada tahay afcaashi lagu ziyaadinay markii masiidka iyo mujaradka aan kala hadlaynay baan kasoo hadalnay thaaminan midka ugu dambeeya waxaa weeyaan ziyaadat اlhaa wa ziyaadat اlhaai wاllaami qaliila aw wa ziyaadaة اllaami wاlhaai qaliilu macnaha waa yar yihiin ama waxaa dhiga wtuzaadu اlhaau wاllaamu qaliila ama wa ziyaadaة اlhaai wاllaami qaliilu ka umahaad wa ahraaqa wa iyo wa taysal oo lilkathiiri lagala jeedo fiiri hadda waxaa la leeyahay wa ziyaadaة اlhaai wاllaami qaliilu waa yar tahay ka umahaad iyo wa ahraaq iyo wa taysal iyo wa zaydal iyo wa cabdal bidaliili suquuطiha fi اlumuuma inay umahaad hadaa ziyaado ay tahay yaa waxaa leleeyahy fi tasarufaati اlkelima ay dhacday hadii umuuma hooyadii waay hooyanimadii ayb wa ahraaqane waliraaqa laleeyahay daadin araaqa waa jirtaa ahraaqana waa jirtaa haddaas inay dheeraad tahay waxaa noo daliil ah annahaa saqadat fi tasarufi اkalima o iraaqa laga keenay w taysalna waxaa laleeyahay waxaa la maqlay tays aydoo dhahayaan tays marka laamti inay dheeraad tahay daliil u tahay wa zaydal iyo wa cabdalna waxaa laga keenay min zayd wa cabdi a laga keenay marka laamta inay dheeraad tahay waxaa daliil ah ana hadihi اlkalimaat saqaطat fi tasarufaati اlkalima wa mathala bnu malik ziyaadatahumaa biqowlihi wاlhaau waqfa kalimah walam tarah wallaamu fi اlishaarati اlmushtahira buuri ibnu maalik markuu sheegaya hada markii la ziyaadinayo hada waqafka loo keena kamid a buuri lima lima ay ahayd markaasaa waxaa lagu daray maadaama maadi istifhaamada aheed xaraf la geliyey oo xarfu jar ah alifteeda waa dhacday wamaa fi listifhaami in jurad xudif alifuha wa awlihalhaa intaqif waa tii ay ahayd marka iyadoo maa eh, xarfu istifhaam aheeda xarf jar la geliyey alifti waa dhacday lima ay noqotay markaasaa xarafkii dhaca waxaa loogu bedelay haa ulwaqfi haadaas marka ibnu maalik wuxuu le waa ziyaado لأnnaha taqع tasqط fi bacضi الkalimaat yuqaal lima aw yuqaal ma walam tarah walam tara aydna ra'aa yara tara yay ahayd ficil mudaaric oo majzuuma lam tara lam tara caynuka mithla fulani ala leeyahay ayadoo saas ahayd baa layidhi ficilka xarafkii laga gooy ha o ha lqfa loogu bedelo wallaamu fi اlishaarati اlmushtahira laamta oo ismu ashaara ku jirto dhalika iyo tilka laamtaas ku jirto waa laam dheeraad a ah buu leeyahy liannahu waxaa weeyaan ayadooda iyadoo tilka ahayd yaa waxaa laleeyahay eh, tiika a la dhihi karaa iyadoo daalika ahayd daaka a la dhihi karaa laamti way dhacaysaa wاctarada calيh iبnu hishaam baa ku diiday fiihimaa bqowlihi wuxuu kuu diiday لأna kula minha isakti walaami اlbucdi kalimaة brasiha buu ma aha kelimadan markay ku jiraan inay kelimadan ziyaado ku yihiin ma ahana waa kelimo kaloo mustaqil ahoo meeshan duruuf loo keenay marka intana ziyaado kuma aho waa kelimo kelimo kale la tarkiibi waay marka tan waa waa mustaqilu buu leeyahy midan ziyaado kuma ah walaysat juz-an min ghayriha yacni keyrkeeda qeyb ka mid ee eh ma ah ثuma qaala bnu hishaami fi bayaani macnaa qowl bn malik wmanac ziyaadaة bilaa qeydin habat in lam tabayan xujaة ka xadilat ibnu maaliga markuu ziyaadaadki kasoo hadlay ou beytkan ku khatimay ou yiri wmnac ziyaadatan ziyaada reeb ziyaadadoo bilaa qeydin qeyd aan lahayn habata qeyd macnaha ziyaado oo shuruudeedii aan wadanin kelimo oon shuruudii lagu ziyaadinahay laga helin hadhihin waa ziyaado in lam tabayan xujatun xujo haddayna ku cadaanin ka xadilad oo kale waay yacni xadilad nuunta marki gasho xandala la leeyahay waa ziyaado liannana wajadnaa xuja bisuquuطi الnuuni fi bacdi tasaariif اkalima fanaquul xadilad ibnu maalik beytkaas markuu yihi qaacidadan marka ibnu hishaam kala baxay wuxuu iri wamaa khalaa wixii oo ka marnaado min haadihi اlquyuud markii miimta la ziyaadana shuruudanay u baahan tahay markii tada la ziyaadana shuruudanay u baahan tahay mid hamse la ziyaadana aan soo niriye xukima biasaalatihi ilaa in qaamad xujatun inay xujo la hela maahayn cala ziyaadati ziyaada inay tahay xujo in loo hela maahayne falidaalika xukima waxaa lagu xukmiyey bisiyaadati hamsatay shamal waxbantaa ixbantaa hamsada u dambeyso iyo hamsada shamal dhexda kaga jirto inay ziyaado tahay yaan u daliishannay oo waxaanu aragnay fii bacdi tasaariifi alkelima oy hamsadii ka maqan tahay sidii imaa doonto iyo miimay dulaamis miimka dulaamis bartanka kaga jiro asna ziyaado weeyaana laleeyahay lianna waxaa imaan doonta dulaas cidoo la dhihi doono miimta dhici doono wabnumun ayadana miimta ku jirto waxaanu aragnay inay ziyaado tahay liannahu ibnunaa jiro biduuni miim ah io wa nuunay xandal io wa sumbul labadaas nuun ku jirtane xandal waa qara qara dameeraad qaraha aan iraahdo oo qaraarka badan wax la cuno ma ah sumbul waaba iska taqaanin idan nuun labada nuuno xandali sumbul ku jiro waa ziyaado iyo wataa-ay malakuut wa cifriid labadaasta oo ugu dambayso labadan kelima waa ziyaado wa siinay qudmuus oo bizinati cusfuur la akhriyo iyo wastaaca siinteedana waa ziyaado wa siinay qudmuus wastaaca yani siinta qudmuus ugu dambeeyo iyo wastaac siinteeda ku jirtona waa ziyaado oo marka qudmuus maxaa lihaha almalik aw alqadam aw asalaf almutaqadim aqidam alqidam yaa qudmuus intaasoo macnou leeyahay marka kelimaadkan aan soo sheegno waa ziyaado aan niriyey maxaan ku ogaanay waa lisuquuطihaa fi shamow fi fi shamowl fi shumawl miya mase calaa kuli xaal shamal hamsadeedii shamawl waa dhacday wax banta ane walxabad wixii oo lasoo daadiyaa la yidhaahda xabad fiiri hamsadii waa maqan tahay wadulaamisna waxaa la yidhi wadulaasa yaa la yidhi ayadana waa maqan tahay walbunuwa hadda ibnu mun an idhi miimkii ibnu mun ku jiri bunuwa waa maqan yahay ayib ayib wabnumun wاlmulki wاlcafar bifatxi awalihi wa huwa turaab ayib tan waxaa weeyaan wاlmulki markaan idhi malaakuut tadeedii marka qaarkeed waxaan aragnaa idoo mulki ama melig laleeyahay oon ta wadanin eh, walcafar aan niriyey waxay daliil u tahay eh, cafriid ta'da ku jirta inay dheeraad tahay ayib eh, maxaa ku xigay markaan wa qudmuus walqadam yaa la yiri oo marka waxay deliil u tahay siintaas in ay arinta dheeraad ay ku tahay wastaacadin aaaca fiiri yani tasarufkii hadda dadi waa joogtaa alifti waa jacaynti waa joogtaa laakiin siinti waxay u dhacday inaysan asal ahayn ay daliil u tahay wa fii qowlihim xadilat اlibilu ay yidhaahdeen idaa adaaha hadduu dhibo aklu lxandali geedka oo qaraarka cunitaankeeda haduu dhibo wa asbala azarcu bay yidhaahdeen ayib marka fiiri asbala markii la yidhi sumbul nuunteedi kuma jirto waa dhacday marka daliil waxay u tahay inay zaa'id tahay wa biziyaadati nuuray narjis iyo wa hundalac inay ziyaado tahay yaan u daliishanay baa laleeyahay io wa taa ay tandub io wa tukhuyiba ta'dooda inay ziyaada tahay yaan u daliishanay leesh intaad ka keentay lintifaai faclil faclil oo narjis ah carabta owsaanteeda kamid ma aha wax faclil la yidhaahdo marka inay nuunta ziyaada ku tahay bay daliil u tahay oo sidii wasanka uu soo laabto yaa waxaad leeyahay rajas iyo rijsi iyo carabi waa ku jira laakiin nuunta waa dhacaysa wa fuclalna kuma jirta baa lee luga alcarabiya fuclal oo cundal hundalac aan iri oo ismu baqla la yidhi macnaheedi wa faclulna waa lamid faclul oo tandub ah wasan carabi oo faclul ku yimaada ma jirto marka ta'da dheeraad noqonayso sidii naduba iyo wixii lamida ay ku yimaadaan ayib wa fucullilnan waa lamid oo tukhuyiba wax la yidhah wasankeeda fucullil ila anahu tukhuyiba fucullil ay imaanay wasan ahaan marka wasan ahaan wasan looma isticmaalo taada inay daliil tahay inay dheeraad tahay daliil u tahay almuhim asmaada waxa weeyaan sarfigooda waa qallafsan yahay laakiin afcaasha wuu ka sahlan yahay keliya qofki wuxuu u baahan yahay inuu inta shuruuda inta la ziyaaday xuruufta inuu xifdiyo haddana xaraf kasta shardiga ou leeyahay inuu kor ka xifdiyo amhilada likuli waaxidina inuu u xifdiyo marka waxa weyaan waa ashal shay lanna waa shay yaroo kooban oo la ogaan karo wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi waalihi wasaxbihi ajmain